بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه إلى آخره waxaan ku dhex jirnay xadiidkii xasanka ahaa waa qismiga labaad ee muxtajka ah marka tafriiqa bayna asaxiix walxasan min xaysu listilaax waay laakin min xaysu lixtijaaj haddaan ba isku waafaqna xadiidkan xasan inuu gaaray weli aniga daa'iman dulaabta waxaan ku baraarujiyaa shayga haddii qaacid ahaan laysku waafaqsan yahay mumkin nakhtalif itamhiil xadiidkan xasan inuu xujiha layskuma khilaafsan laakin waxaa dhici karta bacd alaxaadiid inay culamada isku khilaafta macnaheedi ma aha xasan xujinimadiisa laysku khilaafay ma aha laakin waxaa laisku khilaafay xasankan ma gaaray oo adiga xasan aada leedahay aniga xasan agteydi kama gaarin marka alikhtilaaf fi taطbiiq gayr الاkhtilaaf fi taqciid qaacidada laisku waafaqsan yahay taطbiiqa waxaa laga yaaba bacd alaxaadiid أن إmاmا yarىa أن hadiه الشhuروط توفرت فيه وhذا cala alcagsi marka musanif wuxuu uri kitaabu abi ciisa tirmidi raximah llahu tacaala aslun weeyaan fii macrifati alxadiidi alxasan meesha laga raadiyo xadiia xadiidka xasanka a iyo aqsaamtiisa waxa weeyaan waa kitaab abi ciisa wa huwa abu ciisa aladi kii weeyaan nawaha caan bixiyey bismihi bismi اlxasan xadiidka xasanka ah waa caan ka dhigay ee aada u isticmaalay wakarara karara wa wadakara asiga nawha bimacnaa ashhara wa akhara asigaa badi min dikrihi inuu kitaabkaas ku sheego xadiidka xasanka ah aad buu u isticmaalay fi jaamicihi jaamici sunan tirmidi jaamicna waa lagu magacaabaa sunanna waa lagu magacaaba labadaasba magacay ku caan tahay wa farqi yaraan kugu soo sheegay jaamic waxaa la yihahdaa huwa alkitaab aladi yajmac jamiica abwaab اdiin jaamica la yihahdo sida jaamic اbukhaari iyo wixii lahal ah oo waxaa laga helayaa tafsiir eh, siyar manaaqib axkaam cilmi tawxiid intoo dhan waa laga helaya laakin sunan haddii la yihaahdo alkutub alati taktasiru calى axaadiid alaxkaam badanaa saasuba marka jaamic waxaa loogu magacaabay lianna fiihi abwaaba khaarija can abwaab alaxkaam oo jihaad iyo siyar wax badanaa ku dhex jirto walidalika jaamic bau meelna ugu egyahay meelna sunan buu egyahay marka labadaba waa lagu magacaaba ayib marka abu ciisa hadaad rabtid xadiid xasan bianwaacihi alxasan ligayrihi alxasan lidaatihi hadaad rabtid alxasan maca saxiix sidaa loo raadiya wayuujad waxaa la helaa fi mutafariqaati fi mutafariqaatin fi mutafariqaati kalaami miyam saas meel qabta wayuujadu xasankii waa la helaa fi mutafariqaatin wax kala tagtagsan oo min kalaami bacdi mashaayikihi tirmidi mashaayikhtiisa qaar kamid ah eh, oo asiga ka horeeyay ayagoo marka qaarkood xasan isticmaalaha meelaha qaarkood baa lagu helayaa sidii oo bitiraad abu ciisa u isticmaalay ma ah laakin yuujad fi mutafariqaati kalaamihim xasan isnaad hada xadiidun xasan marka qaarkeed ayagoo dhahayaa la arkayaa buu le iyo wطabaqata alatii qablahu طabaqadii kasii horeysay wuxuu ku miithaaliyay ka axmed bni xambalin wاlbukhaari wagayrihima oo طabaqadaas oo min shuyuuki اbukhaari min shuyuuki tirmidi waman qablahu islaga jirto yaa waxaa laga maqlay ayagoo ayagoo xasan isticmaalaya laakin shay mutafariq a waa mundabit ma ah marka waxaa laleeyahay cadfu الbukhaari calى axmed yuuhim ana axmed min shuyuuki tirmidi walaysa kadalik axmed waxa weeyaan tirmidi axmed ma kulmin maca ana tirmidi waxaa ka wariyey dad badan oo fi dabaqati imaami axmed ah laakin ma qudira inay kulmaan shuyuukhdiisa lama dhigi karo walidalika ida araada an yarwiya canhu biwaasita uu ku warinayo bikhilaafi bukaari tirmidi bukhaari cilaaqa gaar ah ka dhexayso bal waxa weeyaan tirmidi markaan fiiri buu ri dadka hadda nala joogo axaadiis badan baa iskaalaad badan igala soo gudboonaaday buuri markaasaan culamada waktigaas jooga aan aan fiiriyey wax bukhaari ila dhaamo waa waay bu waxaan ogaaday ninka aclamu nnaasi bilxadiidi fii casrina inuu bukhaari yahay axaadiistii buu aruursaday markaasuu usafray la kulmay markaasuu sa'alahu waaxida bacda alaakar tirmidi axaadiis intaasoo oo sano fii xayaatii dhib ku haysa bukhaari lama dhihin axaadiistaanan kuweydii doonaa soo diyaarsa lama asigoo socdaa loola tagay badaa waa la weydiye dhag dhag dhag dhag dhag dhag jawaabu ka bixiy alcilal kabiir hadaad maqashay litirmidi waa cibaara can su-aalaati tirmidi liman bukaari bas adiga hadeetaan ah markaasuu bukaari cilmigiisii ragga soo saaray ku jira markaasuu bukaari wuxuu ri ana stafadtu min atirmidi akar min istafaadani liannahu aalibka hadduu adiga kugu ilxaaxiy inuu kaa faa-ideysto cilmigaadana waa faafay adigana wuxuu kugu dhalinaa wax badaan inaad raadisid xataa tujiiba calaa maa su-ilta canhu marka wuxuu ri wax badana ka faa marka cilaaqada tirmidi iyo bukhaari ka dhexaysa sidaas u fahm ayb waxaa laleeyahay dabaqadan ciraaqi wuxuu reesay fi kitaabi taqyiid dabaqadan dabaqa kasii horeyso أqdم طبقة min الbخaarي waa imaam أحmed tasawr imaam bخaarي laba boqol iyo afarti markuu dhintay أحmed laba boqol iyo afartan iyo ko yaعni caasha baعda الshaafiعي ma يزيد o ma yuqaarib arbaciina sana arbaciin sana ka hor buu imaam الbخa imaam الshaafiعي ori ma klftu fi bغdاd afqha walaa aclama walaa awraca walaa azhad min imaami axmed qabla arbaciina sana intaas kadib wadana sii noolaa imaam axmed marka kayfa jamaca axaadiid waxaad ogaan karta marka shaafici axaadiid badan oo xasan ku magacaabay markii uu ka hadlayay maala xadiid ana bna cumar raqى calى beyt xafsa fara'aa الnabiy sal اله alيه wasalam yaqdi xaajatahu mutawajihan ilى bayt الmqdis waa mstdbira mkaas hada xadiid xasan اsnaad xadiidkii abi bakra ahaa anahu rakaca qabla safi shaafici wuxuu yihi samictu man yadkuru hada alxadiid bixasan isnaad bisanadin xasan xadiid bukhaari ku jiro asiga ma soo gaaran markaas fiiri marka farqiga udhexayso ibnu xajar wuxuu le laa qola kasii horeysaaba laga maqlay awal man sumica biistikdaami xasan ibraahim anakaci oo taabici ah ya wxuu ri kanuu ykrهuna إda اجتamعوا an يkرiج الرaجل xsاana ma عindh min الأحاadيث marka waxaa loo jeeda أحاadiثa غarيibka ah ma aha in cilmiga wanaagsan dib u dhigo dadka hasiinin saas hadde siyaaqaday umuuqataa saas ma ah laakin waxay naci jireen mar haddii meel lagu kulmo waxyaalaha غaraaئبka in lasoo bixiyo bmacnaa axaadiid lawada yaqaano mashhuurka ah in in la wariyaa ayaa caadi ah waxaa haddana isticmaashay dabaqada ka dambeysa oo shucba ah shucbaa la weydiiyo waxaa layihi ninkan cabdilmalik ibn abi sulayman alcazami ama cazrami ma aqaan maxaad xadiidkiisa ugu tagtaa l wa cindahu axaadiidun xisaan markaasuu i min xusnihaa farartu waxaa weeyaa nin axaadiida qurqurxiyo waa faragelin soo mujid marka wuxuu ri min xusnihaa farartu marka xisaan saasaa loo isticmaalay waa la soo waday waxaa la yihi awal man istakdama ka musطalax cilmi caliy bnu madini weyaan walidalika wuxuu ley ibnu xajar waxaa u badan markaad musnad caliy bn madini aada fiirisid iyo kitaabkiisa cilalkaa wahuwa shayk الbخaarي axaadiid badan oo hada xadiiثun xasanu kan kale xadiid صaxiix kan xadiid waxa weyaan kayta marka waxaa leeya dabaqada ka dambeysa oo bukhaari iyo tirmidi ah asay ku ta-ahuroonay kasoo qaateen marka tasalk tasalsulka saas u garo inta ka horeysa marka cali bn madini xasantaas musطalax ahaan uma jeedin maa duna صaxiix uma jeedin waxay u jeedeen bimacnaa xadiid صaxiixa shuf hadda xadiid bukhaari iyo ay wariyeen oo shaafici wuxuu le xasan isnaad weeyaan laakin man qabla cali bn اmadini kaanuu ystakdimuuna lafظ اxasan walaa yurin walaa yuriiduuna bihim almusطalax aladi istaqara calayhi cinda ahli taahur ma ahayn lakin cali bn madini aan dhihi karnaa ka musطalax ana alxasan duna صaxiix asigaa ugu horeeya wax isticmaalo saas u hasho ayb markaasuu uri musanifka watakhtalifu nusku way iskhilaaftaa way iskhilaaftaa min kitaabi tirmidi fi qowli hada xadiiثu xasanu aw hada xadiiثu xasanu صaxiix wanaxwu dalik ibnu salaax oo waktigaas mataabic ay jirin oo tijaari ah oo dadka wax qoraa culamo keligood ay ahayn yaa la arkay markaan cibaaraadka tirmidi cala alaxaadiid takhtalif min nuska liukra macnaha dadkii dad mutasaahiliina ah ku jiro meel uu xasanu ka yiri dad saxiix ku darayaan meel tacliiq u dhan bay goynayaan meel kayta oo kayta waa badan yihin marka haddii waktigaas laga sheegtay maanta طabacaadkan tijaariga famaa baaluka aqwaal tirmidi calى axaadiid waxaa badana fiiha iskaaliya daa'iman aniga dadka waxaan u dardaarmaa haddaad rabtid ina tataked qawla tirmidi calى hada اxadiid tuxfat اlashraaf lmizya loo laabta akraaf markuu axaadiidtii matnigeeda sheego haddana asaaniidii ou sheego markaasuu wuxuu ku xijinayaa xadiid kasta imaam kasta qowlkiisa wuxuu yiriy marka waxaad taraysaa caqiba hada alxadiid qowla annasaa-i calayhi qowla tirmidi calayhi qowla axmed calayhi waad helaysaa qowl axmed maba ahaan axmed kuma jira atraafta qowl bukhaari ilaa gayri dalik marka waxa weeyaan liannahu tuxfat alashraaf waxaan saasuu leeyahay muxaqaq taxqiiq cilmi sheekh cabdisamad sharaf yaa taxqiijiyey yuuthaqu bikalaamihi marka nusakda aada haysatid haddaad midaas ku fiirisid taqriiban waad soo dhaweyn karta hadda cillo kale oo loo hayaa ma jirta markaasuu uri ibnu salaax fa yanbagii waxaa haboon an tusaxixa aslaka asalka waxaa laga jeedaa nusqada adiga aada qoratay an tusaxixa aslaka bihi bisunani tirmidi bijamaacati usuulin inaad muqaabalaysid marka waxa weyaan hadda fa yanbagi markii horena xagga wuxuu kusoo yiri wuxuu laga fahmay inay waajibba tahay marka in nusko kasta usuul la qaabiyey mawaajib maamase asal keligiis waa ku filan yahay siduu nawaawi yiri asal keligiis waa lagu filnaan karaa laakin min baabi qaطci shaki bilyaqiin waxaa fiican ina dhowr nuska aad aada isku muqaabalaysa wa hada aladi istaqara calayhi اcurf caalamkan hadda kutubta la la taxqiijinayo jaamacaadka markii ay ku aqbalayso waxaa la rabaa inaad keentid kitaabkan inaad taxqiijis aad rabtid dhowr nusak oo khati ah inaad keentid oo markaa hadhowti aad aragtid farqiga udhexeeya hadhowti da marka waa nuska fulaniya nuskadaa magacaad bixinay tanna magac tanna magac farqiga udhexeeya haamishkaa ku sheegaysa taasaa taxqiiq la dhigi karaa ilaa fi xaalad naadira kitaab oo aan laga maarmin oo muhim ah nuskana aan loo haynin ilaa nuska a khatiya waaxida taas oo kale xaalaad istifnaa'iya la yidhaah ayada xataa naftigeeda waxaa loo fiirinaya ninkaan aahaartiisa iyo kutubtii ka dambeysay o ninkaa cilmiga kasoo naqlisay yaa loo fiirinayaa in nusuustiisa la helaa dhici karta hadhow haddii khalad kugu timaado nusuustaasaa lagu saxay marka cilmi taxqiiqi lmakhduuطaat waa cilmi mustaqil bira'si aniga magisterka waxaan ku qaatay waxay ahayd taxqiiqu almaطaalib alcaaliya bizawaa'id almasaanid athamaaniya annagoo sideed iyo toban ah iyo masaanid thamaaniya taxqiijinay kitaabki waa la tabciye maktabada hadduu yaallaa mujaladkayga uu ku jiraa laba iyo tobanka ayuu yahay maطaalib alcaaliya inkastoo la taxsi ikhtisaar lagu sameeyo asaaniidii wixii dhamaa liannahu kitaabku dhowr iyo afartan mujaladu noqday waa lasoo gaabiyey markaas siduu u yaraado ilaa dhowr iyo labaatan meelahaas kusoo dhawaaday marka taxqiiqaas maalmaha ugu horeysa dhib weynaad kala kulmaysaa marka daba laakin tatamaras sanawaad markaa kor fadhisid marka daba nusakda iyo khutuuta xataa qarni kastaba khadkaa lagu yaqaana buu leeyahay sidii hadhowti aad u garatid ad nuskadan waktiga la nuskeeyey waa goorma inaad garatid ayib markaasuu uri fayanbagii an tusaxi caslaka bihi bijamaacati usuulin bihigaas hadda laa macnaa lahaa an tusaxixa aslaka bijamaacati usuulin iyay ka fiican tahay inaad muqaabalaysid oo wa tactamida wa an tactamida inaad markaas ictimaadid calaa ma tafaqat calayh usuushaas waxay isku waafaqdo aada ictimaadid wanasa sha daara qudniyu wuu caday fii sunanihi calaa kahiiri min dalika oo macnaha waxaa waxa weeyaan صaxaxahu tirmidi xasanahu tirmidi sidaasuu leeyahay marka waa ku badan tahay taas naftigeeda waa la kaalmaysan karaa ayb wa min madaanihi sunanu abi daawuud min madaanihi waa ma'kuudat min mafcala mafcila madina laga keenay madinat shay waxaa weeyaan makaanu wujuudihi meesha loo malaynayo inuu joogo marka wa min madaanihi makaana wujuudihi waxaa kamid aho xadiidka xasanka laga heli karo sidii abu ciisa kitaabkiisa looga helay sun abi daawuud waruwinaa canhu waxaa noogala wari buu ri abu daawuud annahu qaala inuu yihi dakartu fiihi dakartu fiihi dakartu fiihi waxaan sheegay asaxiixa wamaa yushbihu waraaqaha markaa gedinaysin waxyaar sigaa dhowti sawdka meesha uga soo bixi dakartu fiihi fi sunan waxaan ku sheegay asaxiixa xadiidka saxiixa iyo wamaa yushbihuhu wa yuqaaribuhu iyo wax asiga shabahayo oona u dhow marka waxaa laga fahmay saxiixa maxaa u dhowaan karo alxasan sax wala dakartu saxiixa wamaa yushbihu wa ayib aan horta dhamaystirna hadalkiisa waruwina canhu waxaa noogala wariyay maa macnaahu anahu yadkuru inuu sheegayo fi kuli baabin asaxa maa carafahu waxuu aqoonsaday waxa ugu ansaxsan fi dalika albaab wa qaala wuxuu iri abu daawuud wamaa kaana fi kitaabi kitaabkayga wixii ku jiro oo min xadiidin xadiid ah xadiidkoo fiihi wahnun shadiid dacfi weyn uu ku jiro faqad bayantuhu waan cadday wamaa lam adkur fiihi shay-an waxaan wax ku sheegina fahuwa saalixun waa waa suuban yahay wa bacduhaa bacdu tilka aaxaadiidi asaxu min bacdin kalaamkan hadda fiiri ibnu salaax kalaamka abi daawuud kuma maku kor istaagin markaasu wuxuu ri waruwina canhu ma macnaahu hadalka macnihiisa wuxuu yahay abu daawud hadalka intuu ku yiri fii risaalatihi ilaa ahli maka ayb idan meeshaas uu ku yiri hadalkiisa intaan horta gaarin waa la isku khilaafay wax badan laakiin intaanan gaarin aan fiirino abu daawud wuxuu ri baab kasta waxaan ku sheegayaa waxa ugu ansaxsan saxiix oo dhanna kuma warinayo haddii baabka hal saddex xadiis ku arooreen saddexda ay saxiixi midow ku kaaftoomaa min ajli ikhtisaar ko hadalkiisu waxaa laga fahmay wamaa yushbihu wa yuqaaribuhu inuu yahay bimacnaa alxaadiid alxasana alati alxasana alati hiya qariiba min asaxiix labo waxaan ka faa'iideysanay xadiid daciif shadiidi dacfi haddii uu ku jiro sanan abi daawuud inuusan ka aamusayni sheegay le xadiidkan markaasu wuxuu yihi maxaad u sheegtay haddii la yihaahdana risaaladiisu wuxuu ku sheegay waxaan u sheegayaa buu yihi saan loo malaynin mas'aladan haddaan xadiidka daciif ka sheegi inay daliil leedahay daliilkeedana xadiid fulaan uu yahay anigana aan iloobay saan loo malayna daciifka intaan kuu sheegay yaana kuu caddaynaa saad u ogaatid mas'aladan inaysan daliil kale lahayn waa xujo waadixa wa nuqdada labaad wa nuqdada saddexaad wahuwa maxal ااkhtilaaf wamaa lam adkur fiihi shay-an xadiidkii intaan sheega aan ka aamuso oo macnaha aan صaxiixna ahayn wamaa yushaabihuna aan ahayn fahuwa saalixun wa wa bacduhaa asaxu min bacdi saalixun markii la yihaahdo saalixun lilxuja miyaa hadduu yahay qeybtii hore muxuu kaga duwan yahay ama saalixu lilinjibaar oo haddii wax kale loo helo uu kici karaa labadi waa suuragal markaasuu markuu yihi wabacduha asaxu min bacdin asaxu min bacdin waxaa laga fahmay saalixaas inuu saxiix yahay ee saxiixaas haddana uu kala darajo sarey hadal oo oo waxaa weeyaan fiihi nooc min aلsucuuba horta asaxu shayin fi hada albaab haddii la yidhaahdo laa yani inuu xadiidka haduu tirmidi xadiid buu sheegaya asaxu shayin fi hada lbaab asaxu shayin fi hada albaab dadka qaarkeed waxay uhadaa xadiidka axaadiid ugu ansaxsiman badan maya inta baabka ku jirto hadday kulligeed wada daciif tahay xadiidkan daciif waa ah, lakinahu asaxu ish min baqiyati axaadiid daciif weligaa asaxu shayin hadaa maqashid haddii axaadiidta baabka kusoo aroortay saxiixatay isagana saxiix buu noqonay haddii kul axaadiii fi lbaabi ay daciifa shadiidati dacfi ugta asna daciif weeyaan laakin gaayatu maa fi lmri asiga kuwaan unbu ka fiican yahay sax wala la ayb aan ku soconna saas tasawurka hayso kalaamka ibnu salaxaan horta sheegaynaa kadib culamada waxay ka yihaahdeen maa sakata calayhi abu daawuud baab dhan waay qultu ibnu salax wuxuu yihi waxaan leeyahay facalaa hada hadalkiisa anagoo qiimeynayno haddaan midkaan qabano maa wajadnaahu waxaan ka helna fi kitaabihi kitaabi abi daawuud madkuuran in la sheegay muطlaqan isagoo la sii daayay muطlaqan bimacnaa hadal abu daawuud ma raacin annahu dakara alxadiida wasakata calayh ayb walaysa fi waaxidi min asaxiixayn ina kuma jiro xadiidka abu daawuuda sheegay qowlna ma raacinin صaxiixaynkana kuma jiro walaa nasa calىa صxatihi inuu صaxiix yahayna ma cadayni axadu shaksi miman yumayizu bayna صaxiix wاlxasan culamadii صaxiixa xasanka inay kala bixiyaan lagu yaqiinay mid ka mid ena ma cadayninoo xadiidkan waa صaxiix ama waa xasan ma dhihin ayb carafnaahu marka waan garanaynaa xadiidkaas facalىa hada maa wajadnaahu fi kitaabihi madkuura mطlqa carafnaahu waxaan ku ogaanaynaa biannahu min alxasani inuu yahay cinda abi daawuud ama carafnaahu waa la dhihi karaa waxaan ku tacriifinaynaa biannahu min alxasani cinda abi daawuud xadiidka abu daawuud hadduu ku aamuso ousan ka hadlin dad kaloo wax ka yirina aan wayno intaas markii arrinta joogto xadiidkaas xasanaan leenahay hada qawlu man ibn صلاح axsantu markaasuu ri waqad yakunu inuu ahaadaa la arkaa fi dalika midkaa gudihiisa maa laysa bxasanin cinda gayrihi xadiidkaas xasan aan ku xukminay bictibaari abi daawuud ogtiisa xasan ka yahay laakiin qaar dad culamada kamid ee waxaa dhici karta inay yihaahdaan xadiidkaas far baa ku jirto xasan ma ah ayb maa laysa bxasanin walaa mundarijin mid dhexgalay inuusan ahayn fiima xaqaqnaa waxaan ku sugnay oon ku xaqiijinay dabt alxasani bihi xasanka waxaan ku dabtinay shuruuddiisi in laga heli waayaa dhici karto ayib hada haada madhab ibnu salaax xadiidka aduu abu daawuud sheego ou ka aamuso dad kaloo ku waafaqay ama diida aan wayno waxaan ku xukumaynaa anahu s xasan cinda abi daawuud dad kaleba ha diidaan hadday rabaan sidaasuu leeyahay hadal badana laga yihi laakiin hadalka oo muctamadka qowlu nawowi nawowi wuxuu ri maa sakata calayhi abu daawuud waxaa la fiirinayaa buu ri culamada kale oo muctabarka ah haddii dad saxiix yeelaan ay oo muctamadiinta haddaan helno dad saxiix yeelay wuxuu ka aamusay waan qaadanayna hadday ay daciifiyaanna waan qaadanaynaa haddaan waayno dad naga horeeyey inay ka hadlaan waa masalada haddeertaan joogtee ninka hadduu ahal u yahay inuu kala garto xadiidka daciifka iyo midka saxiixa iyo midka xasanka ah xaq buu uleeyahay wuxuu abu daawuud ou ka aamusay inuu xugum siiyo markaasuu yihi walaa yultafatu ilaa sukuuti abi daawuud caleyh mujarad abu daawuudaa ka aamusay xukumku siimayna buu bu laakiin waa dabagelaynaa umantii naga horeyso oo muctabariinteeda hadday hadalka yidhahdaan waa qaadin haddaan waynane ninkii ahliyad le waxaa waajib ku ah inuu fiiriyo xadiid kasta waxa la haboon ou ku xukumo ibn xajar wuxuu yihi wahada huwa taxqiiqu yani si fiican bu nawaawi u hadlay markaasuu yihi laakin waxaa la yaab le imaamu nawowi sidaa hadalka wanaaga badan u yihi oo taqciidka uu sameeyey ma laazimeen mar badanaad arkaysaa buu yihi fi sharxi muhadab wagayrihi inuu xadiid xujaysanayo bixujati ana aba daawud qad sakata caleyh i ataqciid gayr taطbiq waxaa adag qofki inuu wax naftiisa dhigto u isku laazimiyo waa adag tahay marka wuxuu ri marka haku kadsoomin hadalka uu sheegay waa sax laakin tadbiiqaadka qaarkeed waxaad arkay qaacidada inuu khilaafsan tahay taasaad ka qaadanaysaa marka maa sakata caleyhi abu daawuud inay sidaas tahay mas'alo kalaaba laisku haystaa khatiira oo u baahan diraaso in laga qoro runtii maa sakata caleyhi abu daawuud maxaa lagala jeedaa horta السkاwي في فتح المغيث ya wuxuu ri hadii ay dhacdo inuu أبو dاود xadيiث wariyo في kitaabi طهاarة ou raawi ضaciif ee ku jiro ou xadiidkii cadeeyo xukunkiisi raawigaas asiga markaan hadduu boqol kale oo xadiiث e wariyo أبو dاود hadduu ka aamuso أxaadiiثaad mid ma laga aamusay mase mid laga hadlay waay waxaa dhici karta buu uri inuu abu daawuud ka aamusay axaadiidtan kale liannahu maadaama raawiga weri hore uu soo caddeeyey waxay xukum la tahay marka xadiidkii hore xukumkiisii sax wala ayadoo dhan waxay lamid tahay inuu ka wada hadlay mase waxa weeyaan raawigan uu xadiidka hore ku daciifiyey kulamaa takararat macahu axaadiid ukhra anahu yubayin labadaba waa ixtimaali kartaabu sheykiisa ibnu xajar a yimid wuxuu ri sida saxda ah waxaa abu daawuud hadduu hal sanad kuu caddeeyo raawi ku jiro daciifiyo wixii soo noqdo dhan waxay lamid tahay isagoo caddeeyey liannahu nafsa raawiyaa ku jiro fakamaa ana anahu dacafa xadiidahu lwal fakaanahu yaqul fainamaa baqiya min axaadihi ta'kudu xukma hada alxadiid alawal taas hadday noqoto waa webi dhir loo raacay leesh liannahu adiga matsalan kitaabulbaycad axaadiid ka baaraysaa ninkan inuu abu daawuud ka soo hadlay inuu ka soo hadlayn sunanta inaad u laabatid ayay noqonaysaa oo markaa inaad intaa qoratid oo tiraahda ruwaadkan waa kuwa abu daawuud oo kawada hadlay markaa ad waraqa hordaada dhigatid marka xadiid kastoo ku yimaado ruwaadkaas mid kamida maku jira inaad tiraaday noqonayso waa arrin aada u adag khidmay u baahan tahay طulaabulcilmi ninaa wuxuu ri maa taraka alwalu lilaakiri shaya markaasaa liyihi sidaa saxda waxaa waay kam taraka alwalu lilaakhiri cilmiga mar kastaba khidmo u baahan yahay aluma alislaamiya fi lcusuur اlmutaqadima qad badalat juhdaha shabaabtan casriga nin kasta waajibaa ah laga rabaa cilmigana waxawaa mar kastaba anahu yaxtaaj ilaa ilaa khidma midda kale waxaa layihi abu daawuud waxaa layihi yaskutu caleyhi axyaana liduhuul qof bani aadam waa xadiid inay u ka hadla ahayd yuu iska iloobay ayib waxaan taas ku garanay sunantiisa waxaa laga helay axaadiid daciifa dacfan shadiida wahuwa saakib calayha oo qaarkood xataa mutahamiin ay yihiin taas marka waxaa lagu fasiri karaa inay duhuul tahay qaarna waxay yidhahdeen ma ahane haddii raawiga daciif dacfan bayinan mujmacan caleyhi abu daawuud waa isaga aamusaa kanoo kale baraarujin umaba baahan ama dadkao dhan waaba yaqaan inuu leeyay taas haddana mushkilo kale noqotayo bctibaari man kaana fi casrihi bay aheed ragga saas laakin anagi waxaan u baahannahay dadkii mashaahiirta ahaa inan barano u baahannahay fadla can gayrihim ayb taas mar uu ugu aamusaya marna waxay noqonaysaa anahu takalama caleyhi fi lwal mar waxay noqonaysaa liduhuul marna waxay noqonaysaa baa laleeyahay likhtilaafi nusaki caleyh tirmidi dad badanaa sunanti ka wariyeen waxaa kamid a alulu-i nin la yihaahdo sunanta abi daawud riwaayadiis ninka lagu yaqaan mashhuurka abulxasan ibn اlcabdi nin la yihaahdana min ruwaatihi raawiya la yihahda ninkaas sunanta ninka ka warinaya raawi ma ah raawiya almuktas bihi labadii nusfa iyo keyrkeeda markii la fiiriyey waxaan aragnay meeshan kalaam liabi daawud calى bacd اlaxaadiid walaysa mawjuuda fi nusakh اlأkra marka xadiidkan ada waa ka aamusay haddaad tirahdo waxay u baahan tahay hal jamiic nusax kadalik marka sukuutkii wuxuu u baahan yahay ictibaaraad badan sukuuta abi daawuud khulaasat lqowl waxa weeyaan axaadiid badan oo abu daawuud oo ka aamusay oo saxiixe waa la arkay iyadoo xasan waa la arkay iyadoo daciif munjabir ana waa la arkay iyadoo daciif dacfa shadiidana waa la arkay taas marka waxay ku siinaysaa wax la yihaahda ma jiro maa sakata caleyhi abu daawud qaacida loo qaata ma jirto guud ahaan walidalika min huna tacrif qowl almundiri fi khudbati tarhiib ya wuxuu ri idaa cazawtu alxadiid ilaa abi daawud wasakata calayhi fainahu laa yanzilu can darajati alxasan qaacidadaas markaad akrisid ninkii miskiinka ahayo aalib cilmiga waule khalaas maa sakata caleyhi abu daawud laa yasqط aw laa yanzil can darajaة الxasan lakin taxqiiqa cilmiga saas ma ah walow qaala man qaala min alculamaء الkibaar waxaa la rabaa waaqica sunantaa inuu ayidaa la rabo markii loo laabtay waaqici baa diidan marka laa faa'idata min taqciid الqawaacid maca wujuudi maa yunaafiha fi ish fi sunanihi ayb taas sidaas u qaado ma cilmigaas mar hadduu kusoo maro haqaafadaas inad ilowdid maaha tacbiir laysa muhim laakin maa sakata caleyhi abu daawuud inay xaaladaas tahay maskaxda ku qaado ayb ayb wuxuu ri idaa xakaa abu cabdillaahi ibnu mandah alxaafiظu anahu samica muxamed ibni sacdi albawardi bimasr yaqulu kana min madhabi abi cabdiraحman الnasaa-i tayto tayto waxakaa in la yihahdo ay ahayd abu cabdillaahi id xakaa miwil ha id xakaa a ka fiican aniga idaaba ii qoran haddii waxakaa la yihahdo jayd id xakaa hadii la yihahna jayd yani tacliil bay u tahay tii hore marka abu cabdillaahi ibni manda moxamed ibn isxaaq baa la yihah ninkan ibnu manda imaam min a'imat alxadiid محمد بن اسحاق بن محمد العبدي الاصبهاني توفي في القرن في نهاية القرن الرابع ثلاثمائة خمسة وتسعين qarniga un baa lagu xifdi karaa culamada mutaakhirka ah taariikhdooda umada way xifdin karo ninkaasaa wuxuu ri أنه سمع محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول محمد بن سعد من تلامذة النسائي يقول asoo dhahay كاna min مdهب أbي cبدالرحمن النسائي waxaa kamid ahaa أn يkرiجa inuu wax ka wariyo xadيidkii soo bixiyo عan kuli man شhخصi dhamaantiis lam yujmac calaa tarkihi aan lagu ijmaacin in laga wada tago yani macnaha waxa weeyaan nasaa-i raawiga haddii laysku khilaafo wax buu ka warinayaa midka uusan wax ka warinaynin midkii laysku ijmaaca inuu daciif yahay waxba kama warinayo laakin man duuna man ujmica calaa tarkihi axaadiid buu ka warinaya nuqdadan si fiican ufahm ayadana muhiim weeyaan waxaa lays weydiiyey waxaa la og yahay min oo ijmaac lagu yahay ana الnasaa-iya min almutashadidiin bal calaa ra'si اlmutashadidiin marka see loo had tanna waxay tusinaysaa inuu mutasaahil yahay ooba ninkiinba lagu haddaanba lagu ijmaacin inuu daciif yahay walow ba laysku khilaafay inuu wax ka warinayo saasay tusinaysaa markaasaa l laysa hada alkalaamu calaa daahirihi man lam yujmac calaa tarkihi waxa weeyaan ijmaac khaas ah lagala jeeda abaqo kasta abaqo kasta oo min abaqaati nuqaad kamid ah waxay leeyihiin aima mutashadiduun wa aima muctadiluun hadday iskhilaafaan nasaa-i kuwa muctadiliinta qowlkoodu qaadanaya waxaa la yihaha masalan abaqat lula min min aimati naqdi shucba iyo sufyaan thawri ah kamid shucba mutashadid wa sufyaan muctadil طabaqada ku xigta cabdiraحmaan ibn mahdi yaxya bn saciid الqaطaan alaxwal labadaas yaa iskula jirta yaxya الqaطaan mutashadid wa cabdiraحmaan muctadil الطبقة التي تليها أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يحيى متشدد وأحمد معتدل أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي أبو حاتم متشدد وأبو زرعة معتدل marka sidaasaa loo wadaa haddii abu xaatim iyo abu zurca isku khilaafaan النسائي يأخذ بqول أbي زرعة وhاkذا وإlا waxaa lagu yaqaanaa أن النسائيa min تشhdده تجنب الرواaية عن qوم أخرج لهم البخاaري فيrya rag badan oo bukhaari qaatay ou nasaa-i diiday waana sidaas weeyaan risaaladii anig dictoorada aan ka qoray axaadiidka nasaa-i bay ahayd alaxaadiid alati اkhtalafa alati ucila biاlاkhtilaafi calayha fi kitaabihi اlmujtaba markaa muqaarana ku sameeyey waxaa lagu ijmaacsan yahay acrafu الnaasi bاlxadiidi bacda الbukhaari min asxaabi اlkutub الkhamsa inuu nasaa-i yahay xataa anahu muqadam calى muslim khilaafka maba jooga نqطada kale أna kitaabahu aصx الkutubi baعda الصaحيiحayn bnisbati lhadiه الkutub الخamسة laga hadlay hada mujarad kalaam waay waxaan sameeyey mqaarana bayna الruwaaة aladina ضcifuu fi sunan abi dawud wاladina ضcifuu fi sunan النasائي fakana abu dawud yazid calى النasائي ضعfayn marka min الصعب جidا an تجida xadيث yuqal inahu mوضوع fi sunan النasائي baynama fi sunan abi dawud أkثar min xadيث yuجad anahu xadيث mوضوع muqaarana kitaab alimaam الnasaa-i wa kitaabuhu lmujtabaa muqadimat risaala dictora bay ahayd mar inta waa lagu geli jira hadda waan raadi waan way wax nusqahaasta ma jiraan way fiicnaan leh inaan heli kari lahay sacuudigaa lagu dabciya xaggaasaa lagu gala alimaam nasaa-i kitaabu lmujtabaa muqaarana aan ku sameey oo kulli waan wada tiriya xataa inta axaadiidta marka annasaa-i ashaddu intiqaadan lirijaal wa anqaa lilmutuun walidalika yatakalam calayha fi lcilal waxaa sunan nasaa-i looga faa'iideysan waayo annahu yuuridu lilxadiidi اlwaaxidi akthar min casharaati طرق markaasuu yurajix wayudacif wayatakalam wayusawib wayukhai in la daba joogo wakti dheeray u baahan tahay wa qaala ibnu mandah wuxuu ri wakadalika abu dawud asijistani ya'kudu ma'kadahu ma'kad الnasaa-i bimacnaa yukriju can kuli man lam yujmac calى tarkih yani jidkiisu raacaya wayukriju lisnaada daciifa isnaadka daciifka ana waxbuu ka warinayaa idaa lam yajid fi lbaabi gayrahu hadduusan baabka waxaan asigahayn o waayo xadiidka daciifka waa sheega liannahu liana daciifa aqwaa cindahu cinda abi daawuud min ra'yi rijaal madhabka sheykiisa oo madhab imaamu axmed yaa saas ahaa la yihahda inkastoo ibnu marka laleeyahay aldaciifu aqwa cinda axmed min ra'yi rijaal daciifkaas maxaa lagala jeedaa bictibaari اlmutaqadimiin waa alxasan alqaabil injibaar xadiidka xasan ligayrihi xasankiisa turuquhu waa kulligeed waa daciifa marka mida uu imaamu axmed ka hormarinayo ra'yiga waxaa weeyaan alaxaadiis alati ruwiyat min turuq daciifa lakinaha tataqawa bibacdiha taasaa lagala jeedaa wailaa xadiid daciif laa yuujad lahu injibaar kama qaala annawowi laa axada min alaimati almuxadisiina wagayrihim yaxtaju bixadiidin daciif marka axmed oo imaamu lmuxadisiin ah lama malaynayo inuu khaarij can hada ijmac uu yahay taas u fahm alkhaamisu midka shanaad yani faa'iidadii ama nooca shanaad waxa weeyaan maa saara ilayhi lmasaabiixu maa saara ilayhi saaxib lmasaabix saaxib lmasaabix waay nusqadaan khalad badana saaxib almasaabix kitaabka masaabiix la yihah masaabix sunna ninka alifa oo saaxibkiisi ahay wuxu yani sameeyey oo min taqsiimi axaadiidihi axaadiidtiisa in la qeybiyo ilaa nawceyni loo qeybiyo asixaaxi walxasani loo qeybiyo muriidan asoo ula jeeda bisixaaxi maa warada fi axadi saxiixayni saxiixeynka midkooda kii kusoo arooday aw fiihimaa labadooda dhammaantood wa ula jeedo maa awradahu abu daawuud watirmidi wa ashbaahuhumaa fi tasaanifihim uu saas ula u qeybiyey fa hada istilaaxun weeyaan laa yucrafu aan cid laga cid asiga aan ahayn oo laga yaqaano ma jirto saaxib masaabiix bakawi weeyaan alxusein ibn mascuud waa taan hadda soo nariyen waxa weeyaan albagawi saaxibu sharxi الsuna wa saaxib macaalim tanziil kitaabka tafsiirka macruufka ah macaalim tanziil kitaabkaana masaabix suna saa iska leh min min mualafaati kamid ninkaas taaliifkiisa aad bu uqurax badan yahay siduu macluumaadka u tartiibinayo khaasatan kitaabkiisa oo sharxi sunna laa yastagni canhu aalib اlcilm marka kitaabkan masaabiixda markuu u yimid xadiidkii markii uu sameeyo ya wuxuu leeya xadiidki hadduu bukhaari ku jiro ama muslim ama labadooda ku jiro saxiix aan ku dhihi doona haddii xadiidka uu sunanta ku jiro sunan abi daawud sunan nasaa-i sunan eh, tirmidi hadduu ku jirona xasan aan ku dhihi doona marka axaadiidtii uqeybiye bixasabi masaadirihaa sax wala la yani maa wujida fi saxiixayn saxiix wamaa wujida fi sunani fahuwa ish xasan hada taqsiim fahada istilaaxu laa yucraf bu istilaax looga horey ma aha walaysa alxasanu xasanna ma aha cinda ahli lxadiidi cibaaratan can dalika ma aha wax sidaas u egna ma ah oo ahlu lxadiid maa warada fi sunan a xasan ah kuwaas agtooda xasanka ma ah maxaa yeelay wa hadihi اlkutub ou axaadiisa u tiiriya xasan ou le tashtamilu calaa xasanin wagayri xasanin kama sabaqa bayaanuhu sunanti waxaa laga helaya xadiid صaxiix ah waxaa dulmiya xadiid صaxiixa inaad ku magacaawdid xasan waa qeyb midda labaad xadiid xasana ko daciifa laga helaya daciif inaad ku magacaawid xasan khalad weeyaan waxaa ka sii daran axaadiid badan oo ayaga daciifiyeenaaba jirto adiga haddaad ku magacaawdid xasan waa kayfaad marka wuxuu leeyahay nawowina wuxuu uri walaysa haadaa bisawaab sida uu sameeyey sax ma ah marka ibnu salaax iyo nawowi waxay isku raaceen ariiqada albagawi sameey ariiqo fiican inaysan ahayn atibrizi ninka la yihaha fi kitaab اlkafi asna muktasar liculuum ibni salax weeyaan ya wuxuu ri aniga labadaa sheekaan la yaabsanahay nawowi ibnu salax wuxuu ri goormay eh, ay dhacday in dadka lagu qabsado isilaax oo asiga qofkiisa laa mushaaxaata fi اsilaax culamada waxay isku waafaqsan yihiin buu leeyahy jumhuurta badigood ninkii muqadimadiisa isilaax u sheego wa taqayada bidalika اsilaax annahu laysa bibaciid an sawa marka in lagu qabsado weji ay leedahanba garan wayb ir difaac waya ah laakin waxa weeyaan hadalkaas tibrizi hadal sax ma ah tasawaru isilaax culamada u degsan markaad ra'san calaa caqib adiga dabagediso oo صaxiixi wax ku magacaawdid xasankii wax gooni daciif magac ula baxdid oo nin kastaba istilaax u samaysto see see culumtii lagu fahmaya haddaan aan ihahdo faacil marfuuca loo yaqiinin aniga mustalax haddaan waxaan u aqaanaa faacilka mansuuban ku magacaabay haddaan ihahdo kawaram kayf yakun talakbut waay istilaaxa culamada ay ogoshahay qofka inuu muqadimada ku samaysto wax aan hore looga hadlin qaala sheikh haddaan idhaha aniga waxaan ujeedaa shaafici oo kale haddaa tidhahdo hada huwa almadhab haddaan aan idhaahdo bimacna raajixaan ujeeda haddii qaala alasmaci aan idhahdo waxaan ujeedaa fulan iyo fulaan hada isilaaxa la ogolaya kaas weeyaan oo waa macaani oo kitaabkaada kusoo laablaabanayso oo mar kasta inaad sheegta ay ku dhibayso inaad rumuus u isticmaashid ood muqadimadana ku cadayso waaad ula jeeda taasaa la ogolyahay laakin musطalaxaat mutafaq calayha laisku waafaqsan yahay inaad inta iska khilaafsid a tiraa wax kalaan dhigaya talbiis ay noqonaysaa wixii in dadkii laiskugu dhexyaacay marka laa taktar bikalaami tibrizi wa sawaab maa qaalahu ibnu صلاح wa ish wالnawowi hada intahayna tibrizi tibrizi waa waa baqawi asigaaba dhahay masaabixa saa iska leh waxa istilaaxa samaystay waxa weeyaan bagawi ninka difaacaya tabrizi ah oo kalaamkan ibn صلاح iyo diidayo iyo nawowi waa fahim السادس midka لحaad oo min تfriicaati الحadيiث الحasن kتب المasanidi غayr ملتحqة ملتحqة بالkتب الخمسة التي هي الصحيحاni وسنن أbي dاود وسنن النسائي وجامع الترمذي وma جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ma يurad فيها مطلقا inta waxaad ka fahamtaa inuu wax la yihahdo تqyiim waay masaadirta sunada ah oo si loo qiimeeyo wuxuu ku leeyahay alaslu kutubta oo loogu alifay cala alabwaab baab الطahaara kitaab الطahaara kitaab الصalaat kitaab اlbeyc kutubtaas min xayثu md mabda axaadiia lagu sheegay hiya aqwى axaadiia kaloo masaaniida lagu sheego sababtan asaa kuu sheegi doona wuxuu ku leeyahay liannahu hadafkaa kala duwan aladi yualifu اaxaadiث calى اabwaab wuxuu ula qasdayaa hadihi اaxaadiث muxtaja calى hadihi alabwaab اlmasaaئil marka xadiidka laa yakunu muxtajan ila ida habata sax wala la baynamaa asxaabu lmasaaniid hadafkooda waxa weeyaan an yuuriduu maa lisaxaabi min axaadiid fi hada albaab oysan ufiirinin yani almasaaniid muhimatuhum aljamc axaadiid kuli saxaabi calaa xida loo jamciyo axaadiid ibni cabaas isku daba daracsiga wixii saxiixa wixiisa daciifka ah inta ibn cabaas laga wari waa intahay inta abu hureyre laga wari waa intahay in la yidhaahdo ay yaqaana baynamaa mafhuum ahaan kutubta abwaabta lagu axaadiideeda abwaabta lagu alifay oo bimacnaa على axaadiidu cala alabwaab waxaa loo jeedaa abwaabtan fiqiga ah in loo daliishto axaadiidtan marka ay xujo noqoto qaaliban xadiidka lasoo qaatay likay yuxtaja bihi daa'iman yakuna ish saalixan wa haabita marka ittijaahooda saas u kala kutub lmasaaniid gayru multaxiqatin mid haleeleysa ma aha bilkutub alkhamsa macnaha ma gaari karto wa alati hiya aلصaxiixaani wa sunan abi dawuud wa sunan nasaa-i wa jaamic tirmidi fiiri sunan ibni maajah kuma jira asalkii hore kutubtan khamsaa la dhihi jiray saadis looma aqoonin marna waxaa lagu dari jiray muwaطa saadis looga dhigi jiray marna sunan daaramiyaa lagu dari jiray hadda ilaa yawmina hada saas waa qaar kutub sita maca muwa marna maca daarami dadkii ay ah markay fiiriyeen ay waxay arkeen axaadiida muwadaa ku jirto oo zaa'id ka ah calaa maa fi lkutub alkhamsa inayba jirin hadday jirtana waxyaroo kooban ay tahay marka musnad muwadaa waxaa waaye kutubta khamsiga kusoo dhexgalaya maxaaba laga sheega gooni waa laga gooy nafsa shay daarami daarami waxa waaye bimartabati الbukhaari fi macrifati اlxadiid cabdullahi bn cabdiraحmaan aa la yihahdaa asiga iyo bukhaari hal sanaa dhimashada udhexaysay waxa waaye bukhaari meeqou dhintay konton iyo lix asna konton iyo shan sidaasaa taariikhta laisugu soo dhaweeya kitaabkii sunanna daarami kitaabka maطbuuc waa muqadimo waxau leeyay fi طalab اlcilmi laa ystagni canha طaalib caawa inaad muطaalacaysaan xataa way fiican tahay مqdimة raaئcة في culuم الxadيiث wa culuم الsuna wa qiimaة الsuna wa makaanaة الculamaa wax badan oo ku sheegay ayb marka laakin qolo mutaأkhiriin ah ayaa ayaad ibn maajah qaadatay wax miise kaloo loo qaatay ma jirto laakin waxaa la arkay alaxaadiiث oo ibn maajah ku jirto ziyaadaad badan oo calىa kutubi kamsa ka oo dheeraad ahaa ku jirto walidalika busiri yaa wuxuu alifay in la kitaabi الzujaaja fi masaabiix ibni maaja oo zawaaid ibni maaja cala kutub alkhamsa uu gooni ugu hadlay waa maطbuuc waa yaala marka min ajli kasrati ziyaadaati calى kutub اlkhamsa loogu daray lakin sharduhu ضaciif jida wamawduucaat fihi kahiir wاlaxaadiid ضaciifa xadid walaa xaraj walidalika dad badan way ka dhowrsan jireen walidalika ibnu صlax waman qablahu ma yaqaano wax sunan ibni maaja la yihahdo in lagu soo daro kutubta khamsada ayb markaasuu wuxuu leeyahay kutubta khamsada iyo wamaa jara majraha iyo wixii ayaga meesha ay socoto yani ma jara majraha meesha ayada ay socoto kula socdo o isla baab aho manaa ulifat cala alabwaab kala mid ma aha fi lixtijaaji kala mid ma aha axaadiidta sunantaas ku jirtoo la xujaysto masaaniidi lamid ma aha iyo warukuni in loo xasilo ilaa maa yuuradu fiiha kutubtaas oo sunanta ah oo mubawaba cala alabwaabi ah nafta way u xasilaysaa waxaa ku jira inay saalix lilixtijaaj yihiin mطlaqa marka kutub اlmasanid غayru multaxiqati bkutub الkamsa ma hiya kutub اlmasanid kamusnadi abi dawud الطayaalisi wa musnadi cubayd الlahi bni musa wa musnadi amed axmed bni xambali wa musnad isxaaq bni rahoya ومسند عبد بن حميد ومسند دارمي ومسند أبي يعلى الموصولي ومسند الحسن ibn sufyaan wmusnad bazaar abi bakri wa ashbaahiha qeyb masaaniida kamid oo kuu sheegay hadhow masaaniida waan ka hadli doonaa laakiin waxaad haqaafo ahaan u qaadataa musnadka masaaniida almarxala thaaniya min maraaxil tadwiina yimaadey markii cumar bin cabdilcaziiz ou amray sunada nebiga in la jamciyo dariiqadii ugu horreysay waxay ahayd an yujmaca alxadiid wa aqwaal الصحaabة والتاabعيin وan yubawba dalika calى alabwaab الفiqhiya kamihaal ahaan muwaطأ maalig oo kale min awaaئil maa ulifa sidaasay ahayd markii mudda min الزmn ay socotay oo axaadiiثi nebiga iyo aqwaal الصaxaaba ay isku darsan yihiin fikrat الmasanid baa timid fikrat almasaanid laba hadaf way u timiday hadafka koowaad baa tamyiizu xadiidi rasuul illahi can kalaami gayrihi oo marka masaaniidku ma jirto sida badan aqwaali saxaaba iyo taabiciin laguma sheego fikrada labaad fikra taqdumu janib takriij waxa weeyaan jaclu axaadiid kuli saxaabiyin calaa xida fiiri musnad maka timaado xadiid abi bakr musnad abi bakr musnad cumar musnad abi hurayra gooniya loo kala sheega sidii qur-aanka suwartiisa u yahay oo kale aloo xifdi jiray inaa maanta wuxuu le xafdigi xifdigi wuxuu ii joogaa almasanid alcashara almubashariina biljanna sidaasu ugu socdaa u xifdina sidaasaa loo xifdi jiray ayb anagaad weynala fogtahay xifdiga markaad tiraado maanta kusee lagu xifdinaya markaad hal sano laba sano ku dhex jirti ilaahay wuxuu kuu sameynaya maqdira ay kuu sahlan tahay inaad wixii xifdisa laakiin marka hore ma qaban kartid wax kastoo jadiid lagu yahay saas maanta adig ka aalib haddaad tiraahdo toban kilomitraan ordaya maalinka hore intaadan laba kilomitr aada gaaran dhareer kaa dhamaanay baynama haddaa ku celisid ku celisid ku celisid bacda shahrayn maxay noqonaysaa nin maftuul lcadalaad ah qawiy lbunya ah yaqطع casharata kilomitraat fi saaca waaxida limaada liannaka ish tadarabta calayha nafs الshay waxaa la yidhaha bididkan waxay bidaxdi ugu xoog badan tahay lianna hadi tustakdam akar bidaxdi fiina daciif waay liannaha laa tacmal ninkii subax soo quraacdoo jiifto oo duurka ku gaaro oo hadhow tiimi haddana haddana marka soo qaday haddana an yaroo qayluulaan qaadanaya waxaa waaya maskaxdiisa tatadaacaf wa tatasaaqar maalin kadib waxay gaari damiinnimo magaciisa inuu ka dhum qofka bani aadamka markuu dadaalo maalin kastabay mawhibadiisa wax ku daro tatasic madaarikuhu wa maxfadatuhu ilaa daraja ou gaaro marka dambe kulu maa yasmacu bisuhula inuu isticaabi karo nafti waxay rabtaa in in la tamriini ayb markaasuu ri fahaadihi eh, fahaadihi caadatuhum masaanid haddaad aragtid marka sidaas weyaan ulajeedada saasay ahayd masaanid haddaad aragtid marka badanaa mia و hamsiin ka soo bilaaw ilaa miatain وahamsiin marxaladaasaa masxalada masaariid la yihahda kadib waa istaagtay tadwiin الsuna haddaad maqashid mucdamuhaa fi lmasaanid sida ibn xajar uu yiri markii oo oo oo laba boqol lagu soo dhawaaday waxaa loo bedelay fikrada masaanid ma min imaamin min aximat اlxadiid ilaa wasaara lahu musnad marka masaaniid kitaaba risaala mustadraka la yihahdo sunanta iyo intay magacyaalkooda kala tahay daarta inad barati laba boqol saddex boqol kitaab oo mid kastaba musnad magaciisa ximbaarsan inaad arkeysa marka wuxuu ri fa hadihi caadatuhum fiiha caadada ay leeyihiin waxaa kamid eh an yukrijuu inay ay soo bixiyaan fii musnadi kuli saxaabiyin maa rawowhu waxay wariyeen oo min xadiidi ah gayra mutaqayidiina ayagoona isku qeydeynin bian yakuna xadiiثa muxtajan bihi inuu yahay ayagoona ku qeydmayn laakin waxay rabaan axaadiidta raawigan oo saxaabiga laga wari oo dhan in meeshaan ay ku sheegaan yani bmacna jamcigaa ku jira ayib falidalika taأharat martabatuha martabat masaani dib ay u dhacday oo can martabati kutub اmualafa calى abwaab bay dib ugu dhacday wain jalat haba weynaato lijalaalati mualifiiha dadka oo masaanida wariyey aimo waaweyn yaa ku jiraan musnadkaas qiimo u yeeshanaa bisababi esh mualifihi marka falidalika taأharat martabatuha can martabati اkutub الkamsa iyo wama ltaxaqa biha waxa iyada haleelo oo min alkutub اlmusanafa calى اlabwaab ciraaqi fi kitaabi taqyiid baa ishkaaliye ka bixiye horta waxaa layihi marka ugu koobaad ina daarami kitaabkiisa maanasaanida lagu dhex daro khata weeyaan kitaabka daarami sunantiisa mualafa cala alabwaab laa calaa ish cala almasaanid taas horta qaacida u qaado musnad waa lagu magacaabaa sidii bukhaariba loo yihi aljaamic lmusnad marka musnad daarami hadii la yihah bimacnaa ana alaxaadiid almawjuuda fi marfuuca ish ila nabi sal alay slam laa calى ana kula axaadiid kula صaxaabi calaa xida loo bixi ma ah taas nuqto waay nuqtada labaad waxaa la yihi qaacidadan ibnu صalax uu bixiye waxaa laga fahmaa kitaab kasta oo abwaabta lagu alifay inuu ka khayr badan yahay xadiid kasta kitaab kasta oo masaanid lagu alifay markaasuu yihi hadihi qaacida tankarib waxaan aragnay masaaniid badan khayru min akutub اmualafa calى اabwaaq oo musnad isxaaq ibn raahooya raahaweyhina waa la yihahdaa muxadisiinta waxay yihahdaan isxaaq ibn raahooya fuqahadana isxaaq ibn raahaweyhi qariinu imaami axmed asiga waxaa la yihahdaa imaam axmed bu la darajeeyahay bayna wafaatayhima saddex sana udhexaysa imaam axmed meequu dhintay laba boqol waaxid wa arbaciin asigana thamaani wa halaaثiin saddex sana yuu ka hor dhintay waadix lala marka waxaa la yihi musnad isxaaq ibn rahawey musad musnad imaami axmed musnad اlbazaar intiqa ayaa ku jira laysa mujarad اljamci ma ah bal ibn rahawey waxaa laga wariyey anahu yarwi fi musnadihi aصxa maa yajidhu min marwiyaati الصaxaabi laysa kuli maa yarwi الصaxaabi lakin aصxa waajwad waamhal waaصlax maa cindahu marka waa runtiisa hadalkaas ciraaqi uu yihi qaacida ma aha haddii la barba dhigo haddi musnad imaam axmed iyo sunan abi daawuud hadduusan axmed musnadkiisa fiicnan sunanta ma wanaagsan walidalika ibnu taymiya shardu axmed fi musnadihi ka shardi abi daawuud o amhal buy sigaaba ka fiican ayib ibn xajar wuxuu ri labadaba waa sax asalka marki loo fiiriyo kutubta masaaniida lagu lagu alifay inay ka darajo hooseyso waa lianna alqasda min hadihi masaanid huwa aljamcu la lintiqaa ninka abwaabta wax ku alifayo qaacida ahaan waxay tahay maadaamaad mas'ale sharci aada cinwaan ka dhigtay ood xadiidkan usoo daliishatay inuu xadiidkan wax geli karaa la raba haddii kale waxay noqonaya mas'ale haddaad sheegtid oo xadiid oo daciif ah aada usoo daliishatid tanaaqud weeyaan lianna hada laa yaslux marka min xaytu lfikra sidaas waa laakin waxaa la arkay buu buuri qolo kastaba qolaa ka dhex kuwa abwaabti axaadiideeda ku alifay oo aan aan ku taqayudin axaadiis saalix alixtijaa ku taqayudin oo daciif iyo mawduuc iyo wax badan sheegta waa ku jiraan kuwa abwaabta raggii masaaniidka alifayne rag badanoo intiqaa sameeyen way ku jiraan marka qaacido guud waa laysaga qaadan karaa laakiin mid kastaba haddana waxay rabtaa in si gooni loo sii dabagalo waadix walala ayib ayb الsaaبع qwlhm hada xadيiث صحيiح الإsناad أو xasن الإsناad duna qwlihim hada xadيiث صحيiح أو xadيiث xasن haddana faaidada todobaad waxa weeyaan aimadi xadiidka markay yihahdaan hada xadيiث صحيiح hada xukm calى mtn الxadيiث xadiidkii macnaha nabiga hadalkiisi waa nabiga hadalkiisi waa sugan yahay ama hada xadيiث صحيiح الإsناad aan ka bilawna صحيح الإسناad hadii la yihahdo waxa weyaan sanadkii بصرف النظر ish عن المتن sanadkan waa صحيح xasن الإسناad waa duna qwlihim u ka sokeeyo hada xadيiث صحيح hada xadيiث xasن hadii la yihahdo لأnه cibaarada labaad xukم calى المتن waay mtniga hadii waa صحيح la yihahdo min baabi أولى أna سند ish yakunu صحيحا laa yakun اlmatn صaحيiحa ila ida kana lahu min اlisnaad ma yajcalhu haabita ayb lakin صxaة اlisnaad laa tastalzimu صxaة اlmatni intaana midaa gaari horta mid layskuma qaabsan hadii la hada xadiid rijaalu hiqaad hadii la yihahdo inaysan inaysan ka laazimeyn matniga waa صaxiix taas ijmaaca lagu yahay rijaaluhu hiqaad hadii la yihah haduu xadiidkan mursal yahay ragga wariyeen ay wada iqaadiin hada rijaalun esh iqaadaa laleeyahay lakinahu munqaica kugu xigto hadduu ragga wala wariyeen oo dhan ay mid mudlis o ku jira rijaalun iqaadaa laleeyahay lakin fihi esh tdlis taas taas khilaafka maju lakin صaxiixu isnaad haddii la yihahdo waxay tusinaysaa ana shuruud asixa mutawafira fiih maca dalika in xadiidkii sanadkiisii la saxiix yeelo way ka sokaysaa in esh in matniga la saxiix yeelo markaasuu muxuu yihi liannahu qad yuqaalu in la yihah dhici karto hada xadiidun saxiix lisnaad in la yihahdo walaa yasixu matnigana oo saxiix ahayn maxaa yeele waa likownihi matniga waxau noqday shaadan aw mucalalan fiiri masalan hadda fiiri isnaadkan haddii kulluhum hiqaad ay yihiin oo matni lagu wariyo markaadan ufiirin mid ka khilaafsan في وqasرta نظرka عalى hada waxaad dhehaysaa kan ايش صحيح الاسناad lakin markay ku cadaatay أن hada الاسناad الصحيح أن هناaka ma huwa أقوى minhu waxaa ku cadaanay صحيح ba ha ahade lakin mtniga lagu wariyey inuu ضعيif yahay صح ولا la غayra أن المصنفa المعتمda minhu أن المصنفa ada tira أن المصنفa kitaabay noqonaysaa cibaaraadka inaad iska fiirisa ana almusanafa almuctamada minhu ma noqon karto ana almusanifa ninka wax sanifo almuctamada minhum ee aimada kamidka almuctamada la cugsado oo minhum min alaimati kamid eh ida اktasara hadduu ku ku gaabsado calىa qowlihi inahu صaxiixu اlisnaad walam yadkur lahu cilatan uusan u sheegin walam yaqdax fiihi matnigana usan uusan durin faظaahiru minhu sida ka muuqato alxukmu lahu in loo xukmiyo weeyaan biannahu صaxiixu fii nafsi inuu yahay liأna cadama alcilati wاlqaadixi huwa اlasl wالظaahiru in liأna cadama alcila ciladi in la waayo iyo wاlqaadixi midka duraayo in la waayo huwa اlasl wa huwa الظaahiru allahu aclam marka fiiri ibnu salaax marka hore wuxuu labadan cibaaro isku mid ma aha ayadoona isku mid ahayn oo min xaytu dalaalati lafdi iskula mid ahayn oo middan war uu kasoo noqon karo tanna uusan wax ka imaan karin yaa maca dalika imaam muctamad ah lagu yaqaano bimacrifatihi fi lxadiidi wa culuumihi hadduu saxiixu lisnaad u yihaahdo u cilo kala sheegin badanaa matnigana saxiix uu noqonaa buu leeyay liannahu waxaa aada u adag asoo bi hadihi اmartaba ah inuu صaxiixu isnaad yihahdo asoo og matniga inay cilo ku jirto waa yar tahay bu walidalika labada madhab waa jirta hadda albani wagayruhu dad badan waxay leeyi hadii صaxiix اisnaad la yihahdo ystalzimu صxat اlmatn ibnu xajar iyo rag badan waxay qabaan sida ibnu صalax uu yiri wax u dhow oo waxaa laleeyahay xataa ibnu xajar taradada lakin fi ma naqla canhu tirmi الsuyuطi fi tdrib الraawi ibnu xajar wuxuu kasoo wariyey haddaad aragtid الsuyuطi qaala shayk الإسlaam haddaad aragtid qawla waaxida ibnu xajar ula jeeda wa kitaab الsuyuطi lafdu shayk الإسlaam akثar min shacr ra'sik وyqصد bdalika man huwa ibn xajar ibnu taymiya maku magacaabay qaala ibnu taymiya u kuleeyay lakin shayk اإسlaam haduu ku yihahdo yuriidu bihi ish ibn xajar markaasu wuxuu ri ibnu xajar uu kasoo wariyey you leeyahay لأna الإmaam الmuctamada laa yacdil can qowlihi xadiiث صaحيiح ilى qowli صaحيiح sanad ila لأmri ma fiiri hadalkaas badanaa imaamka waxa sanadka ku leexiyey oo matniga ugu leexday wax un jira buu kuleeyahay waxaa dhici karta imaamki calaa cajal inuu yahay yani kalaamkaas aniga dhowaayo laakin ibn xajar hadalkiis wuu dhamaado waxa weeyaan marka qaarkeed xadiidka in la weydiiyaa dhici karto alxukmu cala lmatni waxay u baahan tahay in la fiiriyo jamiici ashawaahid walmutaabacaat adigana darfkaada masaamaxay marka inaad tiraahdo صaxiixu lisnaad bictibaari ish haaulaai ruwaad marka cibaaraa ku jirta buu leeyahy hadalkaas waa hadal wanaagsan oo aad laakin yustanasu cumuuma tibrizi wuxuu ley fi kitaab اlkafi lأna صxaة اlisnaad mustalzimat lisxati اlmatn waa qoladaas lu raacsan yahay maxaa yeelay wuxuu ku leeyahay لأnnahu ma min matni yuصxaxu ila bصxaة الإsnaad haddii ba asalkii ka bilowno ba صaxiix yeelna matnigi min baabi أwlaawa haddii aad tiraahda صaxiix الإsnaad waxaa dhici karto inuu matniga صaxiix ahayn waxaa aydan lamid bur hada tira hada xadiiثu صaxiix inuu matniga صaxiix sanadkiina usan u صaxiix ahayn lakin kalaamkaas غayr صaxiix tibrizi mulaaxadaatu axyaana fi gayri maxaliha lannahu matnigan waa صaxiix hadii la yihahdo sax waayo bacd alasaniid oo matnigan lagu wari صaxiix ma noqon karto laakin waa in la helo bimajmuucihaa in صaxiix matnigi wax ka dhigi kara in la helo wa laakin mid waa dhici kartaa imaam min alama inuu yihahdo hada xadiiثun صaxiix nin kalena ou cilo kale ka helo taas waxa weeyaan sidii aan idiin sheegay alikhtilaaf fi taطbiiq qaacida ma ah taas marka taa way ka duwan tahay ayb ah, wuxuu yihi athaaminu midda sideedaad fi qawli tirmidi fi qawli tirmidi wagayrihi hada xadiiثu xasanu صaxiix ou ku qowlay ishkaal baa ku jira lianna alxasana sidaan soo tacriifinay qaasiru waa ka gaaban yaha waa ka hooseya can saxiix kamaa sabaqa idaaxuhu fafi ljamci baynahumaa in xasan iyo saxiixa la jamciyo fi xadiidin waaxidin lagu jamciyo waxaa ka laazimaya jamcun bayna nafyi dalika alqusuur iyo wa ihbaati maadaama anaga soo kala saarnay markaan soo hadlayno oon xasan aan ihi waa ka hooseeyaa saxiixi oo saxiixana waa sareeyaa haddii xadiid loo jamciyo labadoodiyo xasanun saxiix la yihahdo xadiidkan darajadiisa waa gaaban tahay haddana waa dheer tahay aa ka laazimayso sax maano as yani hada xadiidun xasan atri bimacnaa anhu qaasir an saxiix haddana waxaa tira saxiix korow haddana gaari kayfaha ishkaalaa ku jira marka wa jawaabuhu ibnu salaaxkiisa horta aan faham ana dalika midkaas raajicun ila isnaadi waay isnaadku u laabanayaa faidaa ru'ya alxadiidu alwaaxidu xadiidka keliga haddii lagu wariyo biisnaadeyni axaduhumaa midkooda isnaadun xasan uu yahay walaakharun isnaadun saxiixna u yahay istaqaama waxaa markaa toosnaanayo an yuqaala fiihi fi lxadiid in lagu yihaahdo inahu xadiidun xasanun saxiix ay inahu xasanun binisbati ilaa isnaadin haddii loo fiiriyo xasan yahay saxiixun binisbati ilaa isnaadin aakhar hadalkaasi waxa weyaan hadal la fahmi kara haddii uu tirmidi labada jamciyo xadiidka labada loo jamciyaan fiirinayna ule ibnu صalaح xadiidkaas labada loo jamciyo hadduu laba isnaad leeyahay hadalkii waa toosnaanaya aho midna wuxuu ku noqonayaa waa xasan midna ish waa صaxiix gaayat ma fi اlamri xarfu caطfiya ka maqa oo waxay ahayd in la yidhaha xasanu wa صaxiixun in la yihahdo waa hal qayb ayib midii kale wuu ka aamusay laakin tasawaru meeqaa ku imaan karto haddii xadiidkii laba isnaad ou leeyahay uu labadii isnaadba saxiix ku yahay maxaa la dhihi karaa xasanun bihada wa xasanun bisaxiix bihada ma la dhihi karaa la labadii isnaad waa saxiix ishkaal wa waxaa ishkaal kaloo lagu qabsaday aday midaad ka jawaabtay aduu laba isnaad leedahay laakiin asigoo hal isnaad leh yaa wuxuu leeyahay tirmidi xasanu صaxiix marka bاctibaar isnaadayn lama dhihi kara maxaa laleeyahay ibnu xajar fi nushati nadar waxaan kusoo marnay inuu yihi anahu esh litaradud oo yani aniga oo ka tirmidi ah ama dadka aniga ila daraja magacooda anoo ku hadlayo xadiidka xasan waa aw صaxiix yani xasan oo ku egyahay ama صaxiixu gaaray ay kala mid tahy iyagana waxaa lagu qabsaday maxaa mar mar keliya maxaa looga waayay inuu imaamu tirmidi yihahdo xasanun aw saxiix waawgii inuu hamse ka hormariyo litaradud maxaa loo waayay midda kale waxaa la yihi wa hada ajwa jawaab xadiid inama alacmaalu binniyaat xadiidkaas lahu isnaadaan wala isnaad waaxid tirmidi shalay baan raadi waan fiiriy muxuu ka leeyahay xasanun saxiix hal tirmidi aladi nacrifu makaanatahu yataradad fi xadiid inama alacmaal binniyat idan kayfa yumkin xadiid nahyu uh, annahyu can ilbayci bilwala annahyu can ilbayci bilwalaa wahibatihi markuu u yimiday xadiidkan afar jooruu tirmidi sunantiisa kusoo celiyay markaasuu mar kastaba waxau leeyahay markuu sheegabo laa nacrifu hada الxadiid ila min cabdillaahi bni dinar can ibni cumar huwa lwaldi iftarad xatى qaala mslim annaasu kulhm ciyaal calى cabdillahi bni dinar fi hada اxadiid laa yuujadu lahu esh isnaad aakhar tirmidi waxau ri hada xadiiثu xasanu صaxiix afartii joor uu sunantiisa kusoo celi afartiiba xadiiثun xasanu صaxiix taradud maa ugu jira xadiidka bukhaariy muslima wariy walidalika anigu waxaan la yaabay culamada waxbay taqriirinayaan taqriirkaas waxaan rabaa sax min xaytu alcibaara waa waa la qaadan karaa laakiin waxaan aad taqriirinaysid waaqici inuu kaa saacida la raba walidalika nin baa fiir labadan lafdima ujeedaan ah axaduhumaa muakidu lihaani waa wax kaloo meesha ku jira ma ah xasanun saxiix markii lidaado isku adkayn le hadalkaas aniga waaba ila roonyaha lianhu in kasta waxay ihahdeen xamlu lkalaam cala الtasiis awlaa min xamlihi cala الta'kiid lakin hadi qaacida ma lakin tirmidi markuu xadiidkan aada ula cajab geliyo xadiidka ishaar ku jira xasanu صaxiix buu leeyahy marka hore maxaanu soo neriyey sida sawaabta ah oo faysal noqon karta maxay noqonaysaa in diraasa lagu sameeyo maa qaalahu xasanu صaxiix ina gooni diraasa loogu sameeyo maa qaalahu saxiixna gooni loogu sameeyo kadib markaa nisbada laisbarbar dhigo yaa waxaa kuu soo baxayso ana hada aqwa min hada in la yihahdo ayib cabdullahi bn dinar cabdullahi bn ayib inta aanu nimaado ayuhumaa aqwa cindak labadaba labada raawi waay cabdn dinaar waa jira cabdullahi bn dinaar waa jira lakin ayhuma aqwa hada ah, axaduhumaa raawin walaakaru imaam um, ah, aniga maku dha cabdullahi bn dinaar iyo lacan ibn cumar lakin ayhuma anta warabta nafsak camr bni dinar aqwa min cabdillahi bni dinar ayb naati markii arrinta meeshaas joogto ibnu kahiir baa yimi ibnu kahiir fi kitaabi ikhtisaar culum اlxadiid waa akuna utu ii faaidey muqar waa buri kitaabka waaba lawada yaqaana daaima laa tutcib nafsaka bitacriif marka ibnu kahiira wuxuu ri haddii xadiidun xasanu صaxiix la yihahdo macnaheeda waxa weeyaan huwa alxukmu calى an yusharaba alxasanu bاlxukmi calى الصxa xadiidkii xasan waaye laakin waxaa la biyo cabsiina صaxiixa waxyar laga gaarsiina kama yusharab xadiid اxasan bاlxukmi alى bxukmi اxasan kama yusharab xadiid صaxiix bxukmi اxasan marka wuxuu leeyahay waa xadiidkii xasanna waa kasoo lug bixiye saxiixana si fiican uguma dhamaanen marka wax dhex sii yaalla waay saasay u eg tahay soo ma marka wuxuu iri kaasaaba lagu kulmin karaa markaasaa idhi mama maa macnaa la yidhi markaasuu iri taas haddaan qaadano macnaheedu waxay noqonaysaa maa yaquulu tirmidi fiih xasanu saxiix inay ka hooseeyaan wixii la yihaahdo صaxiix liannahu waxa weyaan xasanu صaxiix meelna xasankii uu kaga jiraa weli صaxiixana meeluu ka gaaray marka bayna bayna waa manzila bayna manzilatayn ka madhab اlmuctazila fi lcaqiida markaasa ciraaqia waxau ihi hada taxakumun bilaa daliil jazaka allah khayr waxaa ubaahan tahay buri meel loo cugsado waaqicii sunana tirmidina kuma saacidayso midda kalena waxa weeyaan waxaa ka laazimayso nooc saddexaad oo muxtaj bihi inay jirto annaga hadda waxaan la ilxunnahay saxiix iyo xasankiian si aanu kala habaynaan garan la-nahay haddii la yidhaahdo xasanaa jiro xasanun saxiixaa jiro saxiixaa jiro haddii la yidhahdo in la kala sii bixbixiyo way adkaanaysaa sax wala la marka min abcadi maa yakunu kalaamka ibn eh, ibnu ibnu kathiir weya ibnu daqiiq alciid waxaa la yihahdaa lahu nasiib min ismihi daqiiq weeyaan maxamed ibn cali ibn wahbi saasaan umalaynaa magaci saas ma yahay ibn daqiiq alciid almuhim taariikhdaa sida dhintay todoba boqol iyo labadii waa shuyuukhdii oo ibn xajar iyo ka horeeyeen marka ama ibn ibn alciraaqi oo kale ka horeeyey ibnu daqiiq alciida wuxuu ri waxaa lagu jamcin karaa lianna wujuud adarajat alculyaa fi lxadiid laa tunaafi wujuud adarajat addunya xadiidka haddii la yihahdo waa saxiix macnaheeda saxiix ma noqon ilaa xasankii soo maray soo maha marka haddii xadiidkan saxiix yaha bimacnaa ana ruwaatahu xufaadun dubaar marka xفdigii بداaيaadkiisi waxa waaye waa kasoo bilaabanaya xaسنkii marka waxa weeyaan xasanow soo maray saxiixu ku dhamaaday marka hadiiba xadiidka saxiix u noqdo sifaadkii yaraa hoosey min baabi ola waaba soo dhex gashay marka maxaan ihi maxaad ula jeedaa waxaan ula jeedaa buri kulu صaxiixin xasan walaysa kulu xasanin صaxiix maa sa haddii صaxiix la yihahdo sifaadkii oo dhan waa soo wada hoos galeen oo bima fiha sifaat اlxasan لأna man wujida fihi darajaat اlculىa من الضبط والحفظ من bاب أولى أن السقر قد إيش دخلت فيه هذا قول من ابن دقيق العلم طيب لكن حسن hadii la yihahdo صفاatkii hoosaa ku jiro xaسن صحيixa lagama helin sidaasuu ku dhamaa ابن حجر مع أنه اختاaر في kitاaب النزهة أنه للتردد وأنه kayt kayta markuu nudka mar wxuu ri ani markaan fiiriy aqrab اaqwaal ilى taxqiiq اqowl qowlka ibn daqiiq اlciida igula dhow booy ibnu daqiiq ciid hortiisa waxay ka dhigan tahay ninkaan hadda dheer akunaa yuusuf oo kale waynu yuusuf aqartaliyo akunaa yuusuf hadda waa dheeriya maana yuushik waa dheriy waana gaabayha inaan ihahdo les waaan ii ma min طawiili ilaa waqad es mara b ma min samiinin ilaa wahuwa naxiif waaan le ninkii kastoo samiin waa naxiif inaan ihahdo hal yasl ana kalaam ibn daqiiqa ciisaasay igula afta wbitaali nacuud wanaqul in in in ladii yadhar ana tirmidiya istakdama haadayni lafdayni kayfama اtafaqa duna icطaa ay ictibaari macnahuma ana ataxaddaa ninkii keena qaacida kale ou kalaamka ibnu tirmidi lagu fasiri kara ma jirto soo dhaweyn madaxa waxaa waay tamriin waayo intaasoo tacriif inaad fahamtid oo madaxaada ku dhalaalishid tanqadix almacaani fi diinika hadhow mustalaxa waxa weyaan kitaab kastood ka daalaacatid ku sahlanaanaya lianno hadihi kuli aqwaal waa mawjuuda marka in wixii la xaawilo la fahmo waa loo baahan yahay lakin fi nihaaya akaad ajzim an an almacnaa lam yazal fi jawfi alimaam tirmidi maadaama taraamidiisi intaasoo sano daba socotay ayna noo weydiinin maxaad ula jeedaa lamaa tajmac bayna lafdayn annaga inan aan aan qawaacid ku keenno baciid can can sunanihi way adag tahay nin kastoo wax sheegaba wa yuujad fi sunanihi maa yucaaridu maa qararahu taas meesha ku hayso ayib ataasicu midka oo oo sagaalaad ايش ايش ماذا ماذا على أنه أيوة هاي mid macno kale w على iبن صلاxa sii wado haduu xadيidka laba isnaad leeyahay midna waxaan ku xaasabaynaa xasan صaحيiحi waa soo dhaaf غayra أنه ayr عalى أنه غayru مستنkirin waxaan la inkiri karin buri أn yakuna inuu yahay bعض man qaala dalika midkaas ninkii yihi qaar kamid ah ninkii xasanu صaxiix culamada tiri qaad kamid e araada bilxasani inuu ula jeedo macnaahu lugawi inuu ula jeedo oo marka xasanu min xayثu اlmacna wa صaxiixu min min xayثu ish alisnaad markaasuu ri wahwa alxasan bimacnaahu lugawi waxa weyaan maa tamiilu ilayhi nafsu naftu waxay u iiranayso walaa ya'bahu qalbu qalbigana uusan diidaynin duna almacna اlistilaaxi asagoon macnaha istilaaxi lasoo gelinayni aladi naxnu aladi isilaaxu naxnu bisababihi aan ku dhex jirno ee faclam dalik hada waxa weeyaan bal tanna ku day wa yani bاktisaar shadiid midaana ku day wa ilaa lagama haayo culamadii oo xadiidka ahayd haddii la yidhaahdo waxaa dhici karta xasanka bimacnaahu lugahu in lagala jeedo marka waxay ahayd in xadiid kastaba in xadiidun xasanu saxiix la لأna alfaad الnabiy sal الlaه alيه wasalam fi lqima min alfasaxati wاlbalaaga saxwa marka xadiid kastoo nebiga waa qurxanyahay lafdigiisa in lagu daro marka xasanu صaxiix mid aan lagu ekeyn qaar baa waxay yihahdeen waxaan helaynaa axaadiid mawduuca lafduha jamiil ma waxaan leenahay xasanun maan leenahay jawaabti waa may marka waxa weeyaan sida ibnu daqiiq alciidi غayruhu yihaahdeen culamada muslimiinta mustalaxay ka hadlayaan tacriif bilugawiyaat ma ah mustalaxooda hadday ku taqayudayaanna ma isticmaalayaan ilaa lafdi ish lafdi mustalax lahu dalaala marka taas wax jira ma ah ayib ataasico midka sagaalaad min ahli xadiid waxaa kamid e man laa yufridu midan keli yeelaynin nawca alxasani xasan noociisa ninan gooni u bixinaynin wayajcaluhu fii anwaaci saxiixi dhex qaara waxa weeyaan culamada kamid e eh, aan ba kala saarin xadiidka aduu muxtaj yahaybo eh, hal meel iskula saxiix ku dhiraa maxaa yeele waa lindiraajihi xasankii wuxuu dhexgalayaa fii anwaaci maa yuxtaju bihi maadaama xasankii wax la xujaysana uu yahay qaar baa ma saxiixaba ku darayaba aan kala saarayn wahuwa huwa daahiru midka ka muuqda weeyaan min kalaami الxaakimi abi cabdillaahi alxaafidi saaxib اlmustadrak fi tasarufaatihi markaad ufiirisid hada xadiiثu صaxiix u leeyahy soo xasan xadiiثun صaxiix isagoo صaxiixa ma kala saaray marka tasmiyatuhu lilxasani صaxiixa waxay daliil u tahay inay isku mid tahay buu ku leeyahay ayb wa ilayhi ilaa dalika yaa yuumi uu ishaaraya fi tasmiyatihi xaakim magacaabitaankiisao kitaaba tirmidi uu ku magacaabay biljaamic saxiix waxaa kugu daliil aba ah u leeyahay inuusan xaakim kala saaraynin kitaabki tirmidi oo xasan iyo saxiix ay kula jiraan kulligiis wuxuu ku magacaabay saxiix bu macnahi waxay ka dhigan tahay annahu is laa yufariqu bayna saxiix wa wa aطlaqa alkhatiibu abu bakrin aydan wuxuu ku iطlaaqay calayhi calaa sunani atirmidi isma saxiix iyo wa calى kitaabi النasaa-i صaxiix ku magacaabay abu bakr الkhatiib albaqdaadi saaxibu taarikh baqdaad ninkii aan soo sheegna ma min baabin min abwaabi culum الxadiid ilaa wasanafa fiihi musanaf ninkaan soo niri waay cali bni thaabit la yihahdo ninkan wuxuu ku magacaabay صaxiix sunantina waxaa iskula jira صaxiixa iyo صaxiix iyo xasan marka صaxiix lagula ma lagula magacaabay waxay macnihii ka dhigan tahay anahum yudkiluuna alxasana fi الصaxiix laakin taas xujo ma noqoto liannahu xujo waxay noqon lahayd haddii sunan atirmidi iyo sunan nasaa-i ou xadiid daciif a ku jirin waxa ku jira ay yihiin xadiid xasan iyo صaxiix keli ah ninkii صaxiix ku wada magacaabo waxaan leenahay wuxuu kamid yahay ninka aan kala geynayn labadoodi laakiin haddii sunanka ay ku jiraan axaadiid daciif bal wal mawduuca ay ku jirto tasmiyatu bisaxiix aslan khata wa ah. naahiika in loo daliishto inuu xasan iyo saxiix isku mid yahay haddii in loo daliishtaas banaanaan lahayd waxaa dhici kari lahayd in lagu magacaabi karo axaadiista daciifada ah ama mawduucada oo tirmidi ku jirto ayadana in lagu magacaabi karo صaxiix lianna haulaai samow hadihi اkutub ish صaxiixan wahada laa yaqulu bihi axad marka kalaamka ou usoo dariishtay ibnu صalaax ou istashhada bikalaami اxaakim fi gayri maxalihi wama qalahu اlxaakimu wاlkhatiibna ayda laysa fi maxalihi oo laguma magacaabi karo sunantaas kulligeed صaxiix laguma magacaabi karo lianna waxaaba ku jirta axaadiid ayaga ayba daciifiyeen dadkii kutubta iska lahay oo nasaa-igii ama tirmidi ay daciifiyeen adigse صaxiix kitaabka ugu magacaabi karo waa jawaabtaas وذkر الحافظ أbو طاهر السلفي الكتب الخمسة وqال اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب و وhذا تساهل wuxuu ri بن صلاح ninkaas الحافظ أbو طاهر السلفي la yihahda lفdigan oo kale waa laska shqlaa لأnه عباarada oo hadda mushaayica waxa waa in la yihahdo salafi marka tan oo kale waa iska ilaanay silafi ibnu xajar waxaa laga keenay bu uri silafa wahuwa laqabu libacdi ajdaadihi lugo kalaa laga keeno faruurtaa ka dilacsanay ilaa labadii faruur labadii ahayd in saddex ka noqdaan markii ay saas u jeexmaan oy midaana qeyb noqoto tii kalena qeyb tii karona saddex qeybi noqoto marka luqiba bi hada shay dad baa wuxuu ri khaطau khaطan faadixan waxay yihahdeen luqiba nusiba ilaa qaryatin yuqaalu laha salifa ma jirto waa salifa la yihah wuxuu ri qabiix weeyaan inamaa huwa laqabu libacdi ajdaadihim ninkaas kitaab arixla la yihaahdo uu leeyahay masaaniid badan hadda magaciisa iyo taariikhda bitaxdiid ma xasuuso wuxuu yiri ninkaas itafaqa calaa sixatihaa kutubtii shanti aheed shantii waxaa lagala jeedaa bukhaari iyo muslim abu daawuud nasaa-i tirmidi ibnu maaja kuma jira shantaas waxaa isku waafaqa calaa sixatiha culamaau sharqi walgarbi uu yiri macnaha waxaa laga fahmay hadalkiisa kulu maa fi lkutub alkhamsa inay saxiix yihiin maanta dhanna waxaan kusoo hadlaynay ana fiiha is maa cada saxiixayni alxadiid asaxiix walxasan walmunkar siduu nawawi yiri markaasuu musanifku wuxuu yihi ibnu salax wa hada tasaahulu waa arrin fududaysi waay lianna fiiha fi lkutubi alkhamsa oo sunanti ama fiiha fi sunan u celiye waxaa ku jiro maa saraxuu waxay caddeeyeen bikownihi asiga ahaanshadiisa xadiidka daciifan ou yahay aw munkaran aw naxwa dalika oo min awsaafi daciifi ah ayagiyaa yihaahdeen axaadiid daciif ah kutubteenna ku jirta seed u dhihi kartaa kulligeed waa wada saxiix marka dad badana waxay leeyihin abu tahir silafi wuxuu ula jeeday itafaqa culamaau sharqi walgarbi calaa sixatiha ay sixati usuuliha yani axaadiita oo ayaga ayaga buddhiga u ah oo abwaabta asaaska u ah axaadiitooda waa saxiix wax kaloo gadaal ay ka raacinayaan laga helayaa dacyaafka soo dhadhaweyn laa ba'sa biha wasaraxa abu daawuud wuxuu si daba socdaa radintii abu tahir la radiyo wasaraxa abu daawuud wuxuu caddeeyey fiimaa qadamnaa waxaan soo hormarinay wuxuu caddeeyey riwaayatahu canhu fii fiimaa qadamnaa riwaayatahu canhu waxaan asiga ka warinay wuxuu caddeeyey binqisaami maa fi kitaabihi saraxu wuxuu caddeeyey saraxa wuxuu caddeeyey binqisaami maa fi kitaabihi kitaabkiisa waxa ku jira inuu qeybsan yahay ou abu daawuud caddeey wixii aan kasoo guurinay markaan fiirino ilaa saxiixin wa wagayrih wtirmidiyuna musarixun wuxuu cadaynaa fi ma fi kitaabihi bitamyiizi kala bixin bayna صaxiix walxasan uu kala bixiyey marka kulligeed waa صaxiix in la yihahdo wuu ku qaldan yahay abu طaahir asilafi uma ina man samaa ninka ku magacaabay alxasana صaxiixan qolada isdhexgelisay oo yihi xadiidka oo dhan waa صaxiix iyo ضaciif oo xasanka xasanka oo صaxiixu ku jira yihaahdeen laa yunkiru ma inkiraayo anahu ana alxasana duuna asaxiixi inuu ka sokeeyo almuqadami lasoo hormari almubayani awala yani ninkii isku daraayo labada waa isku saxiix dhahay haba isku daree xaqiiq ahaan wuxuu ogol yahay markii la muraajicay inay kala darajo sareeyaan waana la ogol yahay marka khilaafkii waxay noqonaysaa lafdi fa hada idan haddii sidaas arrinta ay tahay اkhtilaafun weyaan fi lcibaarati lafdiga laisku khilaafa duna almacna oo ninkii isku darayna ma diidano inuu inuu xasan ku jiro u ka hooseey ninkii kala bixina waaba sii kala tafsiiliyey sidaasuu leeyahy wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamadi waalihi wasaxbihi ajmaciin